رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب إكرام الضيف martida oo la ikraamo la maamuso lana soo dhoweeye ayuu baab u yahay qaala allahu tacaala hal ataaka mak rasuulkii ilaahayow xadiidu dayfi ibraahiim nebi ibraahiim martidiisii sheekadoodii almukramiina ee la karaameeyey martidii maamuuska lahayd ee sharafta lahayd ee nebi ibraahiim u soo martisay hadalkoodii makuu yimid iddakhaduu wakhti ay u soo galeen calayhiga ibraahiim korkiisa oo faqaaluu salaamin ay dhaheen salaam waa ku salaamnay macnaha sallamnaak waa ku salaamnay waa asalaamu calaykum qaala salaamun salaam buu yidhi wa calaykum assalaam macnaha waa idinka qaaday qowmun qown baa tihiin laakiin munkaruuna la inkiro qoom aan la garanayn ayaa tihiin buu yidhi faraaqa wuxuu u dusay ee uu aaday ilaa ahlihi ehelkiisa jikadaa loola jeedaa ehelka marka la leeyahay jikadana waa la dhihi karaayo waa ehelkaa jikada loo dhaafaa saxanka iyo qaadada iyo cusbada iyo lagama daba hadlo haddii aduu guriga joogo nin rag ah albaabka ee laguu soo garaaco oo la dhaho waxaan rabaa lagu weydiiyo bakeeri ama qaado ama cusbo xaaska qubaxayska soo maaha heblaayo kaale waxsii macnaha wixii jika iyo waxaa ku saabsan ayagaa laysaga dhaafaayo lagama farageliyo saa darteed buu yidhi ilaahay faraaqa waa dusay wuxuu aaday ilaa ahlihi ehelkiisa fa jaa'a wuxuu ula yimid bicijlin dibi samiinin ee cayileen hilib dibi ayuu u keenay samiin ah cijliga waa marka oo ay lo'du yar tahay gebiga mar allaala markuu cihli yahay uu yar yahay wax ka macaan badan ma laha samiin markuu yahay uu shirsan yahay uu barug leeyahay aayadaha qur-aanka kheybdaa waxay tilmaamaan xaniid neeyo aad buu usii macaan yahay martidaba waxba waxa kasii fiican baa la siiyaa bicidrin samiin faqarabahu ilayhim wuu u soo dhoweeyey xaggooda qaala wuxuu yidhi alaa ta'kuluun miyaadan cunayn cuni maysaan miyaa mii alaa ta'kuluun miyaydan cunaynin wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wajaa'ahu waxaa u yimid waa nebi luude qowmuhu qoomkiisa yuhracuuna ilayhi ayagoo xaggiisa u soo dhaqsanaya u soo degdegaya wa min qablum horayna kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna sayi'aati kuwa xumaayaa ka sameeya qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkayow haaulaa'i kuwani banaatii gabdhahaygii waaye hunna ayagaa abharu lakum idiin daahir ahaasho badan faataquu allaha ilaahay ka cabsada taqsuuni igu fadeexaynina fii dayfii martideyda waa martida faraha iiga qaada alaysa minkum idinka mid ma ahan miya rajulun min rashiidin caaqil hal nin oo xumaanta idinka celiyo idin idinqawarraysaanoo ma fiicnee naga keena xataa ma idinku jira miya waa markii martidii ibraahim ka soo tagtay jibriil iyo miikaa'il bay ahaayeen bani aadamna iska soo dhigay nebi lood markay u yimideen qoomkiibaa waxay maqleenba dhallinyaro qurux badan baa timid labaadkay samayn jireen raggay gadaal uga tegi jireen kuwii bay u maleeyaan halaagoodaa loo socdaa ii kan waxay rabaa inay xumaan ku sameeyaan waa la kala warla'yahay alaysa minkum rajulu rashiid idinka mid maaha miya can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga man kaana yu'minu qofkii rumaysan billaahi ilaahi io walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee aakhiro falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo martida ha wanaajiyo martida ha dayfo macnaha oo ha sooro waman kaana qofkii yu'minu ah mid rumaysan billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falyasil raximahu tolkiisa ha xiriiriyo qaraabada ha xiriiriyo waman kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran khayr ha ku hadlo aw liyasmud ama ha aamuso muttafaqun calayhi qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha aamuso xuwaylid bin caamir alkhusaaciya qaala samictu rasuula allahi rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri qofka ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan falyukrim jaa'isatahu hakadaqaadu wamaa jaa'isatuhu jaa'isadiisu maxay tahay baa la yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu yidhi yowmuhu walayla habeenkiisa iyo maalintiisa wadayaafa martisoorku waa talaatata ayaam saddex maalmood famaa kaana wixii ka dambeeyo ahaada waraa'a daalika saddex maalmood wax ka badan fa huwa sadaqa sadaqay ku noqonaysaa calayhi martiga korkiisa saddex maalmood waa loo adkaysan karaa martiga saddex maalmood wax waa la siin karaa laakiin saddex wixii ka bataa khashkhash bay iska noqonaysaa waad aragtay maalmaha koowaad dadka kuu yimaada ama aad u tagto beer iyo alaab alaab iyo waxyaabaa lagu siinayaa soomaaha habeenkii casho fiican baa lagu siiyaa khaasatan maalinta ugu horayso dadka aad u martido ama laguu soo martiyo guntigay kaga dhigaa xoog buu qofka u dadaalayaa laga yaabay raashiid uu weligiis cunin in la siiyo habeenka labaad waxoogaa haddana waa iska isbishaaro iska fiican tahay habeenkii saddexaad haddana afaraad iyo shanaad iyo haddaad sii joogto caawa maraqbilaashaa la cunaa iyo habeenka dambe salbukamiya iyo habeenka kusixiy cambuula iyo adi waxyaaba noocaas oo kalea marba marka ka dambaysa hoosaa loo sii soconayaa marka warkaasa waxaa la leeyahay war dadka ha isku sharaftii karaamada ha iska qaadine saddex maalmood ka badan dadku waa inay martidu noqotaa laakiin maalmahan dambe waa la fiican yahayo wax badan baa la dhaamaa oo qofka intuu baxo iyo hotel iska sii degaa maqaayadahaas wax laga cunaa qofku wuu kusii talagalaa qofka xataa uu rabo inuu booqdo asagoon waxba uga baahnayn buu booqanayaa intuu saddex maalmood magaalada joogu taleefon u dirayaa markaasuu leeya saddex maalmood intaygaa soo dhow ee caalumaa noo soo seexaatid maya macnaha qofkii asagoo lasii jecel yahay yaa laga yaabaa inuu magaalada kasii tago waxyaabo badan baa markaa yimid wa fii riwaaya limuslim falaa yaxilu limuslim qof muslim ah uma bannaano an yuqiima inuu ku nagaado uu joogo cinda akhiihi walaalkii agtiisa xataa yu'dimhu ilaa uu dambaajiyo adiga laftaada walaalka agtiisa inaad sii joogto ilaa uu dembi ku dhaco kuma bannaano qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah wa kayfa yu'dimu suu u dambaajinayaa qaala wuxuu leeyahay yuqiimu cindahu agtiisuu iska jooga walaa shay lahu shayna uma sugnaan kii martida loo ahaa yuqrihi bihi buu ku sooro wax uu haysta malaha labadaa maalmood ee cuntada fiican la siiyey laga yaabay inuu deen soo qaatay inuu deen soo qaatay waa suuragal ah saa darteed haddaad toban maalmood labaatan maalmood aad sii joogto laga yaabay inay dhibaato markaa timaado qofkan uu kuugu dambaabo dembina waxaa kan ma baxaya miya kan maxaa ilaahay kuu keenay arrintaan maxay saata waxyaabo fara badan oo noocaas ah inuu markaa is yidhaahdo haddaba aad iyo aad martida ha loo soo dhoweeyo rabbi subxaana wa tacaalaana ha looga baqo imaanantoodii ikraamtoodiiyo wanaajintooda jannada allah markaa lagu gaaraa alla agtiisaa khayr lagu gaaraa martisoorku waxyaabo aad iyo aad dhaqan fiican ah dadka badankoodu way sameeyaan martida aad baa loo hagaajiyaa soomaaliya laftigooda waxay ka mid yihiin dadka ku fiican martisoorkii martiqaadka khaasatan kuwii baadiyaha degganaa meel fan baa lagu gowracaya ayagu aysan isku quurin saana markaa way jiri jirtay aad iyo aad loo dadaalo rabbina ha laga baqo subxaana wa tacaala aan ikraamno baabu istixbaabi tabshiiri subxaana wa tacaala